irtada qofkii ka ridooba can اlislaam islaamkii aridda waa lafdu yadulu calى oo irtada baa laga keenay irtada riddatan marka waa ism ismasdar oo irtada laga keenay oo bimacna alirtidaad ah masdarku waa irtidaad riddana waa ismasdar marka waa ka noqosho laakiin waa in diintii laga noqdo marka laga noqdo waxaa la karaa de noqosho waxaa loo isticmaalaa meel mar hore lagu sug wax mar hore lagu sugnaa oo laga tegey oo haddana lagu noqday dadkuna de islaamnimada way ku dhasheen marka markuu qofkii gaaloobo maxaa riddo loo leeyahay de shareecadu waxay soo degtay waqtigii nabiga calayhi isalaatu wasalaam dadku gaalay ahaayeen way soo islaameen markay soo islaameen kadib ayaa markaa dee axkaamtiina loo dejiyey marka iyaga dee noqoshay ahayd gaalnimo ay markii hore ku sugnaayeen oy ka yimaadeen inay dib ugu noqonayaan axaadiista markaad fasiraysana de waa inaad waaqicii ku fasirtoo wa an yakraha an yacuuda fi اlkufri bacda id anqadahu اllahu minhu kamaa yakrahu an yuqdafa fi naar soo may ahayn an yacuuda waa inuu qofku noco inuu gaalnimadii ku noqdo marka ku noqdo waxaad oo qofku addoonu gaalba ahaynna maya waaqica laga hadlayay baa sidan ahaa dadku gaalay ahaayeenoo way soo islaameen waxa islaamnimada ku dhashayee saxaabadu ay dhaleen markaa de waabu koobnaaba dadka badankoodu dad markaa soo islaamayoo markii hore gaalo ahaabay ahaayeen marka tiibaa markaa mustalaxu uu ku sugnaaday marka qof kasta oo diinta islaamka ku sugnaa oo ka baxa waa murtad baa loo odhanay waa qof markaa diintii ka baxay markaa maanta ka noqosho ka noqosho waxay unoqonaysaa kii marka hore gaal ahaae kii kale ka bixid bay u noqonaysaa wuxuu yidhi haddaba waman irtada qofkii ka noqda ama ka gaalooba ka baxa can ilislaam diintii islaamka qofka ka baxa ustutiiba toobadkeyn baa laleeyihi waa waajib in sidaa lagu idhaahdo toobad keeno islaamnimadii ku soo noqo laga yeeli maayo mayane ee daniyahow maan qancina iqanciya iqanciya haddii kale dee yaan lay qasbin lagama yeeli marka hore lagu qasbi maayo inaad diinta islaamka soo gasho dad ahlulkitaab tahay iyo wixii la midka ahaa jizyada iska bixi gaalnimadaadana iskaga jir adaad adigu jeclaatood ka tegi weyday yani waanu kuguma dilayno laakiin islaamkiibaad soo gashay haddana waan ka baxayaa lagaa yeeli maayo qaar baa maanta markaa halkan wax ka raadiyo oo isku daya inay yidhaahdaan maaa qof dadka maxaa loo qasbayaa xoriyaddii meeday iyaga markaa dowladahooda tagta kuwa sidaa leh qaanuunkooda waad ku qasbantahay tahay inaad u hoggaansanto haddaad ku qanci weydo ka waran qaanuunkii ay dejisteen waa timid waad saxeexday wadankooda maadaama aad soo gelaysay inaad qawaaniinta waddankoodan u hoggaansan tahay laakiin qawaaniintii mid ka mida baad markaad ogaatay ku qanci weyday waxaad tihi anigu qaanuunkan kuma qanacsani dembigiina waad ku dhacdo waxaa la rabaa in lagugu qaado markaasaad leeda anigu kumaba qanacsaniba qaanuunka may kaa yeelayaan ya de markaa qofkii islaamka soo galay inuu qawaaniinta islaamka lagu ambaa lagu qaado maxay ku diideen sow isyaalyaal maaha iyagu kooda ama ku raali noqo amaha ku raali ama ku qanac inuu cadaaladiya amaha ku qanc waa lagugu qaaday ka islaamka laakiin waxay kuleeyihin layguma qaadi kara ilaa aan ku qanco inuu cadaalad yahay haddaanan ku qancin inuu cadaalad yahay laguma qaadi karo marka waa ahwaa waa dad raba inay iyagu rabitaankooda diinta islaamka ay maarata waxa weeyaan u hogaamiyaan oo ay ku leexiyaan de saxna taasi ma aha sidaad qawaaniinta ugu hogaamsan tahay tani waaba qawaaniin rabbaaniyo ilaahay jala jalaaluhu uu dejiyey ilaahay baa xukumay marka horena laguguma qasbine saasaad markaa ku soo gashay haddaad marka hore gaal ahayd adaa ikhtiyaarkaaga ku soo galay inaad ka baxda laguma ogolo waxaana la ilaalinayaa haybada diinta diintu waa waxa ugu weyne ummadi ay haysato haddii kale dabaday qaawinayaan oo idinka arkay maanta gaaladii halkay marayaan markay diin la ku dhacday waa kuwa meel walba qaawiyey ee waxay doonaan sameeyey ee filimada wax ugu khariban duubay diin la-aani hadday bani aadamka ku dhacdo bahaa uu ka daraanaya marka diinta si markaa loo ilaaliyo oo aan loo dhayalsan waa la adkeeyey kama bixi kartid maxaa yeeley uu ka baxo kani ka baxo kani ka baxo diintii markaa wax iska dhayeeldhayala bay noqonaysaa iska fudud oo aan adkayn oo aan waxa wey qiimo weyn lahayn bay noqonaysaa wixii ugu qiimo badnaana wey waman irtada can ilislaam qaar markaa iminka soomaali sheeganayo oo soomaalinimadu moogtahay muslimnimo ma sheegayso soomaaligu maaha inuu jannada u dhashay dad soomaali u dhalatay inaad jannada u dhalatay maaha jannada camal iyo iimaan saalixaa lagu galaa marka qaar maanta mid buu qoray baa jirayoo xadka ridadan ka doodayayoon dacwad ka qabaa yidhi macno male wax dood geli karana maaha arrin ijmaaca weeyo ahlucilmigu ku ijmaacsan yihiinoo dadka muslimiinta agtooda aan muran ku jirin oon shaki ku jirin marka kii shaki geliyaa dee diintiiba waa ka baxayba waxyaalaha qaطciyaadka ah macluum min addiini bidaruura ah haddii qofku muran ka keeno diintaba uu ka baxo waxyaalaha lagu ridoobaabay ka mid tahayba waman irtada qofkii ka ridooba can ilislaam diintii islaamka ustutii toobadkeen baa laleeyay alaaan saddex maalmood buu markaa sheekuy ay alaaata ayaam waa qowl madhabka ku jira culamada kale ee madaahibta kalena ay u badan yihiin laakiin madhabka shaafici waxaa u muctamada waxba saddex maalmood looma waa la dhaafinaya fa intaaba hadduu toobad keeno fadaaka de arrintu saasay ku dhan tahayo waa la iska daynaya wailaa haddii kalena quutiila waa la dilaya ninkaa isaga kurkaa laga goynaya seef baana lagu dilaya walam yugasal la mayri maayo walam yusalla calayhi lagu tukan maayo walam yudfan fi maqaabir اmuslimiin xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo waa ninkaas ridoobay toobadkeen baa la leeyahay culamada qaar saddex maalmood sida sheekhu uu maray madhabkuna waa in aan waxba saddex maalmood loo baahnay toobadkeen soo noqo islaamnimadii ku soo noqo wuu ku soo noqday alxamdu lilah wuu soo noqon waayey waa in kurka laga gooyo seef lagu dilo lagana baqanin markaa gaalada qur-aanku yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu اlmasjid alxaraama bacda caamihim hada wain khiftum caylata fasawfa yugniikum اllahu min fadli xeerkii gaalada xakamaynayay markii ilaahay uu soo dejiyey inaanay kacbadii iyo xaramkii iyo aaggaa ka soo wareegin ayaa ilaahay uu ogyahay cuduradeenna iyo waxa inahaye eh. gaalada waxaynu u jeclaanaa waa adduun jacayl xoogaa adduunay hayaan ilaa waagii nebiga way hayeen xoogaa lacagay hayeenoo waxa weeye loogu habranayo tiibuu ilaahay ka jawaabayaayo uu leeyahay waxbaha ka welwelina adduun haddaa baahi ka baqanaysaan iyo faqiirnimo ilaahaybaa hodan idinka dhigi intiinaaba idinku filaan qanaacun ha laydinka helo iminka waxaynu ugu habranaynaay aynu axkaamtan u fulin kari la'nahay waa argagixisaa laydin odhan black liis baa lagu gelin oo ingri maraykankuadu gelin oobay kuu dhammaanba waxa weeyaan waa war waa dowlad argagixisay waxbaa ictiraafinaa la odhan qola argagixiso meesha isku urursatay laakiin xaqiiqadu waxa adduunyadan waa laga tegayaaye tii aakhiro ayaa dambaysa maxkamadii ilaahay jala jalaaluhu maxeerkii gaalku kuu yeedhi yaad fulisay addoon kula mid ahoo weliba kaa qaribanoo dee gaalba ah oon kaadida iska maydhin wixii uu kuu yeedhiyey miyaad fulisay mise tii anigii khaaliqa ahaa ee ku abuuray aan kuu soo dejiyey baad fulisay labada keebaad ka haybaysatay ma amarkaygii iyo khaaliqaagii baad ka haybaysatay mise gaalkaasaad ka haybaysatay qofku waa inuu taa markaa ka fikiro stutiiba alaaa fain taaba wailaa qutila markii la dilo ninkaasi waa nin gaalnimo ku dhintay la dhaxli maayo dadkiisi waxba kama dhexeeyaan xoolihiisu bangigunbaa lagu shubaya muslimkay markaa dhex yaalaan qaraabadiisii waxba kuma leh lama maydhaya isaga lam yugasal in la maydho waxba la maydhi maayo in lagu tukadaana waaba xaaraan xabaalaha muslimiinta in lagu aasaana waa mamnuuc meelahaasaa markaa inta xufrad looga jeexo lagu xabaalayaa oo lagu riday faslun wa taariku asalaati calaa darbayn kii salaada ka tegey waa laba waa laba u kala baxaya axaduhumaa midka koobaad an yatrukahaa inuu salaada ka taga hayra muctaqidin isagoon aaminsanayn bal liwujuubihaa waajibnimadeeda fa xukmuhu xukmu lmurtadi ninkaasi waa nin ridoobe xukunkii ridadaynu soo sheegnaad ku qaadaysa kii salaadu waajibba ma aha ama yidhaahda aniga salaadu igu waajib maahoo heer baan gaadhay welinimo ay salaaduba iga dhacdo sidii tii la sheegayey nin xaajiya baa qabi bay yidhahdeen xaaji aanu garan mayo de siuu xaaji u ahaa markaasaa deetana waa la weydiy horta xaajigu ma tukadaa baa lagu yidhi markaasa tii ilaahayba uma baahin salaada ilaahayba uma baahin arrintaas waa gaalnimo dad mooddo inuu qof salaaddu ay ka dhacayso uu ka kaaftoonsan yahay waa arrin khatarteeda leh qaar waxa weeyaan ku odhanaya anigu maaragtay yaqiintii baan gaadho salaadiiba waa iga dhacday kaafir wey kii sidaa yidhaahda hadduu qofku aamino inaanay waajibba isaga ku ahayn isagoona xaduu takliifkii ka bixin ama waxa weeye dadkaba inaanay waajib ku ahayn ama salaadii shantaa mid ka mid ah, oo kale maalan yidhahda waajib ma ah waa gaaloobay kaasi murtad weeyi xukunkii riddadaan lagu qaadayn hadda soo marayni والثاني ka labaad an yatrukahaa waa ka loo badan yahay ee dadka maarata salaadda ka tagaa u badan yihiine an yatrukahaa inuu salaadii ka tago kasalan caajis inuu uga tago iyo dhayalsi muctaqidan isagoo aaminsan liwujuubiha inay waajib ku tahay isoo duceeye bu isoo duceeye marka la idhaahdo tuko iisoo duceeye qofkii lahaa dabada haya duca ma kiciso haddaanad adigii diyaar u ahay salaadii tukato ducadu way fiican tahay laakiin ducadu waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi bay u baahan tahay waan iska fadhiya saasaan u jiifayaa ilaahay ou cuntada afka iigu gur ilaahay ou risiqa afka un iigu rid miyay soconaysaa gabadh ummula ayaa ilaahay wuxu uhi wahuzii ilayki bijidci naklati tusaaqit calayki ruطba janiya ruux baa la yidhi waa umul ma jiro wax ay afka kugu dhacaya asbaab baa ilaahay dhigay marka waxaa la doonayaa qofkii inuu dadaalo oo juhdi iyo ijtihaad uu la yimaado marka qofkii kasal iyo caajisnimo uga taga isagoo aaminsan salaaddu inay waajib ku tahay fa yustataabu isaga laftiisa toobadkeen baa laleeyay toobadkeen baa laleeyay fa intaaba hadduu toobad keeno oo wasallaa uu salaadii tukado waa toobadkeenkii uune fadaaka wey arin waxa weeye arrintaas de way dhan tahayo fadaaka waadixun kaa xukunkiisu wuu cadyaho dee waa iska daynaya wa ilaa hadduu tukan waayo uuna meermeeriyo ama uu yidhaahdo wallahi waxba tukan karaya wixii layga yeelaya ha yeelo qutila waa la isagana isagana waa dil laakiin isagu sidii murtadka maahae xaddan gaalnimo looma dilaye xad ahaan baa loo dilayaa waa la xadaynayaa wa kaana xukmu xukunkiisuna wuxuu noqonayaa xukma almuslimiin qof muslima xukunkiibuu noqonaya sidii muslimiinta ayaa loola dhaqmayaayo markii la dilo waa la ahiree waa la maydhayaayo waa la kafanayaayo waa lagu tukanayaayo xabaalihii muslimiintaa lagu aasay laakiin isaga laftiisu waa dil weyn waa markuu salaad qura ka tago uu ka saaro waqtu daruuraheedii waqtu daruuraheedii markuu ka saaro ayaa markaa iyadoo markaa istitaabadiin ay ku socoto uu ka saaro ayaa markaa la dilay kitaabu axkaami اljihaad halkan waxaynu uga gudbaynaa jihaadkii axkaamtiisa jihaadku waa in gaaladii lala dagaalamo gaaladii in lala dagaalamo dadki ilaahay subxaanahu watacaala ka kufriyey ee gaalnimadoodu ay caddayd in lala dagaalamo weeyaan jihaadku wa sharaa'iطu wujuubi اljihaadi sabcu khisaal markaa dee jihaadku waa in gaaladaa lala dagaalamo dadka muslimiinta a dagaalka lala dagaalamayo laga yaabo dadka qaarkood inay jihaad ku sheegaan jihaadkan ma aha qitaal banaan wuu noqon karaa dagaal banaan wuu noqon karaa laakiin jihaadkan ma aha haddii markaa cidda dee lala dagaalamaya ay tahay kuwii aynu xalay soo sheegaynay oo kale kuwa dowladii ka fallaagoobay oo kale waa lala dagaalamaya o inagii xalay soo marayn laakiin imika waxaad iska arkaysaa qof muslimiin la dagaalamayo waa jihaad odhanaya oo laga yaabo inuu gaalaysiinayo way gaaloobeen waa dad gaalo waa la dagaalamaya markuu la dagaalamo meeshii qabsado muslimiinun ba haddana isu wada bedelayaan markaas waxaad isweydiinaysaa oo markaa gaalnimadooduma waxay hadan cid kale maamuleysay oo xukumaysay magaaladii unbuu qabsanayaa u dadkii u gaalnimadooda la dagaalamayey markii uu qabsadana meeshiiba meel muslimunbay iska wada noqonaysa maca dadkiiba iyadoon shahaadaba loo qabanoo aan soo islaamaba la odhanin markaa waa gaalaysiin siyaasiya siyaasad baa dadkii markaa loo takfiirinaya taas markaa waa inu aada laysaga ilaaliyo waxaana waa inaan jihaad lagu sheegin haddii ay dadkani gaaloobeen markii lasoo meesha waa in dadkii saf lasoo geliyo la ydhahdo midh midh oo islaama ka dhacdaa taasi kama dhacda meeshii unbay qabsadaanoo saasunbay muslimiin ku noqdaan markaa qalad wey markaa waa in dadkan ay gaaladii caddayd ee gaalnimadoodu waadixa ahayd marka lala dagaalamayo wa wujuubi اljihaadi marka shuruudaha jihaadku ku waajibo maxaad fahamtay jihaadku inuu waajib yahay shuruudaha uu jihaadku ku waajibo buu sheekhuna yidhi marka waxaynu fahanay inuu jihaadku waajib yahay idan waxaan lenahay aljihaadu fardu kifaaya jihaadku waa fardu kifaaya fardu kifaayuu muxuu ahaa waajibka ummadda wada saaran ee markii qaybi ay la timaado intii kale dembi uu ka dhacayo ayaa waxaa la yidhahdaa fardu kifaaya sida salaaddii janaasada oo kale haddaba jihaadku waa fardu kifaaye yuu waajib ku yuu fardu kifaaye ku yahay wa sharaa'iu wujuubi اljihaad shuruudaha jihaadku uu ku waajibaa sabcu khisaalin toddoba arimood weey toddoba shardi weey kow alislaam qof muslina unbuu jihaadku ku waajibaa qof aan muslin ahayn oo gaala muslimiintaba ku dhex noolaadee jihaadku waajib kuma aha wاlbuluuqu qaangaadh qof aan qaangaarin jihaadku waajibkuma aha waa la caqlu inuu garaad leeyahay miyir qabo qofkii waa la jihaadku waajibkuma aha waalxuriyatu qofku inuu xor yahay oonu addoon ahayn addoonkii isagana jihaadkuma waajibi wاdukuuriyatu labnimadii dumarkii jihaad kuma waajibin jihaadkoodu waa xajka iyo cumrada waa laga khafiifiyey oo ragga ayuunbuu waajib ku yahay dumarka waajib kumaaha wasixatu waxaa kale oo shuruudii ku jira qofkii inuu yahay qof caafimaad qaba oo aanu xanuunsanaynin hadduu qofku xanuunsanayo isagana walaa cala lmariidi xaraj weeyaano qof xanuunsanaya inuu jihaadi waayo wax dembihi kuma saara wاطaaqaةu calى اlqitaal awood inuu u leeyahay dagaalka qof dagaalami kara waa inuu yahay qof aan dagaalamiba karaynin oo ama gacmo go-an ama indhala ama curyaana kaana jihaadku waajib kuma ah shardi ayaa u yaalla dadkii markaa toddobadaa shardi laga helay ayaa jihaadkii fardu kifaaye ku yahay qayb ka midihi waa inay jihaadkii la timaado hadday la iman waayaan dhammaantood way dambaabayaan kuwaasi kuwii shuruudda laga waayeyna iyagu damarnamaba dambaabayaan oo jihaadku kumaba waajibin waman usira wuxuu adaba galay axkaamtii dagaalka oo waman usira kii lasoo qafaasho ee min alkufaari gaalada kamida kii la qabto maxbuus ahaan loo qabtae gaalada kamida mida fa calaa darbayni labaa loo kala qaadi darbun qaybta koobaad yakuunu raqiiqan waa qolo iyagu addoomma ku noqonaya binafsi sabyi soo qafaalashada keli ah marka loo soo qafaasho sabyigu waa soo qafaasho sidaa marka loo soo qafaashaba qaar iyagu adoomo noqonaya binafsi sabi yani soo qafaalashada laf ahaanteeda qabashadaa la qabtay laf ahaanteeda ayaabay waxay ku noqdeenba addoommo wa hum waxa weeye alsibyaanu waannisaau gaalada caruurtoodii iyo dumarkoodii gaalada caruurtoodii iyo dumarkoodii oo markii horena in la dila aan la ogolayn markii sidaaba loo qabto khalaas l waxa weeye la xakameeyo dee la qabtay cararkii iyo wixii loo diido gacanta lagu dhigo sidaas loo qafaasho addoommo isu bedeleen kolkii horey safka kusoo jireen xor bay ahaayeen sidaadii loo qabtay loo soo kaxaystayba addoommay noqonayaan kuwaas iyagu deetna baa lagu darayaa waa la qaybinaya wdarbun qayb laa yariqu aan addoon ku noqonaynin binafsi sabi soo qafaarashada keli ah laf ahaanteeda aan ku noqonaynin addoommo wahum waxa weeye alrijaalu lbaaliguuna waa raggii qaangaarhka ahaa raggii qaangaarhka ahaa ee miyirka qabay weeyi kuwa iyaga maxaa laga yeelaya walimaamu imaamkiiba madaxweynihii baa la bayna arbacati ashyaa afar shay buu kala dooranaya afar shay ayuu kala dooranaya an afartaasi alqatlu inuu laayo walistirqaaqu inuu addoommo ka dhigo iyaga inu addoonsado oo addoommo laga dhigo iyagana la qaybiyo oo haniimada lagu daro walmanu in layska sii daayo lagu mano sheegto lagu manaysto in lagu manaysto oo layska sii daayo walfidyatu iyo mayane in madax furasho la weydiiyo bilmaali maal in markaa ay isku furtaan aw birijaali ama ay rag isku furtaan afartaasuu kala dooranay inuu laayo dumarkii carruurta iyaga in la laayo lama ogolayn addoomay saa ku noqonayeen iyow kuwan in la laayo iyo in la adoonsado oo la qaybiyo mujaahidiintii loo qaybiyo iyo in laba iskaba sii daayo iyo in madax furasho la weydiiye madax furashadiina ama lacag bay noqon ama rag oo raggaasi maxay ahaayeen waa rag ay inaga hayeen oo ay inaga qafaasheen in markaa maxaabiis lagu bedesho muslimiin ahaa iyo in lacag lagu bedesho wey fidyadii labadaasi iyaduna usii kala baxaysa afartaasaa la kala dooranaya muxuu dooranayaa marka yafcalu min dalika imaamku afartaa wuxuu ka samaynayaa maa fiihi lmaslaxatu lilmuslimiin ka u maslaxad iyo dan ahaan ugu wanaagsan muslimiinta keebaa muslimka u dan u odhanaya ma inaan maanta iska sii dayno ma laga yaaba hadii la iskama sii daayo inay yidhahdaan war nimankani wanaagsanayo soo islaamaanba iyaga iyo qowmkoodiiba de marka taasi markaa maslaxad weyn bay noqonaysa mise inaynu maxaabiis ku furanno inaynu lacag ku furanno in la adoonsado la qaybiyo iyo in la laayo tuu u arka inay muslimiinta dantooda iyo maslaxadoodu ay ku jirto iyuu yeelaya suu doona iskama yeelaya maslaxada muslimiinta iyo islaamka ayuu eegay afartaasu kala dooranay waman aslama kii soo islaama qabla alasri intaan la qafaalan aan gacanta lagu dhigin kii islaama gaalada ka midii axraza maalahu wa damahu wa sigaara wlaadihi wuxuu ilaashaday oo yani u badbaaday xoolihiisii iyo dhiiggiisii iyo caruurtiisii yaryaray midbaa shahaatay oo islaamay gaaladii ka isagu laf ahaantiisa lamana addoonsan karo maxbuus ahaana looma qaban karo laska si nin muslina wey muslimiinta ka mida way badbaaday waa dhiigga halka dam cabiray weeyaan maalkiisiina wuu u badbaaday wixii aan islaamnimada ka hor la qaban haddii islaamnimada ka hor xoolihiisii la haniimaystay kadibna uu islaamo intaas iyadu tagtae laakiin wixii dambe ee u hadhay ayuunbaa badbaaday sidoo kale caruurtiisii yaryaraydna waa saas oo kale caruurtiisii yaryaraydna ee aan weli gacanta lagu dhigin iyadoo gacanta lagu dhigin islaamay kaasina iyaguna de dad caruur muslimiina bay noqonayaanoo way badbaadayaan iyaguna oo lama adoonsan karo waa kuwii yaryaraan qaangaarka ahayn amaa wixii qaangaarkaah caruurtiisiiba ha noqdaane dee iyagu markuu isagu islaamo isla markiiba iyagu muslimma noqonayaane dee waa raggaa waaweyna gaaladaa iyagu marka iyagu isaga way ka madax bannaan laakiin wixii aan qaangaar ahayn isagaa la raacinayaayo kol hadduu isagii islaamay si automaatig unba iyaguna muslimiin u noqonaya deetana markaa way badbaadeen waman aslama qabla alasri intaan la qafaalan oon la qaban qofkii islaama axraza maalahu xoolihiisibuu badbaadsaday u ilaashaday oo u badbaaday wa damahu iyo dhiiggiisii oo naftiisii wa sigaara wlaadihi iyo caruurtiisii yaryaraa oo iyaguna sidaa muslimiin ku noqday kolkuu taa inoo sheegay buu inoo raaciye wuxuu yidhi wayuxkamu lisabiyi ilmihii yaraayan qaangaadhka ahayn waxa loo xukumi bilislaami islaamnimo ayaa loo xukumi inda wujudi alaaati asbaab saddex arimood mid ahaan haddii la helo saddex sababood mid ahaan hadii la helo ilmihii yaraa muslim buu noqon kow an yuslima axadu abaweyhi waa ilmihii yaraa marka hore gaalnimada ku sugnaaye gaalnimada lagu xukumay an yuslima axadu abaweyhi labadiisii waalid mid kamid hadduu soo islaamo isaguna muslim buu noqonaya hooyadiibaa islaamtay muslim buu noqonaya aabbihiibaa islaamay muslim buu noqonaya oo waxaa la raacinayaa labadooda ka diin wanaagsan marka kan soo islaamay baa dee diin wanaagsan dee soo islaamana hadalba male haddii mid ahaani soo islaamana dee kaa islaamay baa diin wanaagsane kaasaa la raacinaya qof kastoo qaangaar ahayn intuu doono dadiisu ha noqoto afariyo toban jir saddexiyo toban jir toban jir intuu doono ha noqdo kol haddii waalidkiisii islaamay muslim buu noqday hadhow markuu qaangaaro hadduu yidhaahdo anigu dee odaygunbaa islamy anigu maan islaamin laga dhegaysan maayo waxaa laleeyay murtad baa tahay ama waad islaamnimadaadi waad ku sugnaan oo waad ka soo noqon haddii kalena xadkii riddada iyaa laguu qaaday oo ilmaha yari waalidkiisaasunbuu isagu uu tabac u yahay uu soo raac u yahay marka qodobka koowaad waa an yuslima axadu abaweyh qodobka labaad aw yasbiyahu muslimun ama inuu soo qafaasho qof muslimihi munfaridan isaga oo ka gooni ah can abaweyhi labadiisii waalid ilmihii yaraa ah haddii dagaalkii lagu qabto oo qof muslimi uu soo qafaasho maxbuus ahaanu soo qabto labadiisii waalidna aan iyaga lasoo qabanin ee ama meesha ay ku dhinteen ama ay carareen o dee gaalada ama aanay marka horeba dagaalka ku jirin oo aan iyagii ciidankan waxa weye maxaabiistan lasoo ururiyay aanay ku jirin ilmahaa yari waxa dad ugu dhow baa la yidhi kan soo qafaashay markaa kii soo qafaashay mar hadduu muslim yahay isaguna addoon muslim u noqonaya w adoomda waa adom mar hadii lasoo maxbuusahaan loo soo qabtay adoon buu noqday nag binafsi samyiba adoon ku noqonaya marka adoon muslim uu noqonaya kaasina aw yasbiyahu muslimu in qof muslimi uu soo qafaasho munfarida can abaweyhi isagoo labadiisii waalid ka keli ah ama haddii labadii midkood ciidankan maxaabiistan lasoo qabtay uu ku jiro dee waalidkaasaa ka xiga kan soo qafaashay Eh, de adoonnimadii mooyaane laakiin islaamnimadi usugnaan mayso muslim noqon maayo qodobka saddexaad aw yuujada ama in la helo laqiitan isagoo ilmo markaa eh, baadiya iska dheh ilmo aan markaa de waxa weeye cid markaa dhashay la garanaynin ah oo laqiid aho ilmo la helaya fii daari lislaam dhul islaam in laga helo isagoo laqiid ah laqiid waxaa la yidhaahdaa ilmaha yaree aan asalkii ciddii dhashay iyo de aan la garanaynin ee markaa la helo iyaa laqiid la yidhaahdaa marka in laqiid ahaan loo helo kaasina meesha laga helay hadday dhul islaam tahay waa muslim uun waxaa loo xukumayaa inuu muslim yahay saddexdaasunbuu markaa qofka yari muslim ku noqda saddexdaa qodob ayuu qofkii aan qaangaadhini muslim ku noqdaa kii markaa asalkaba de waalidkiisu ay muslimiin ahaayeen de markuu dhashaba isagoo musliminbuu dhalanaya kan kale ee waalidkiisu ay gaalada ahaayeene aynu raacinay abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi aynu kula dhaqanay waxa weeye isaguna haddii saddexdan mid ahaan la helo ayuunbuu muslim noqonaya maa baxay marka haddii inankii yaraa intuu wax akhriyo diinta islaamka uu ku qanco inoo yimaado ina yidhahdo waan islaamay qaangaarba maaha rasuul noo yimid oo wuxuu yidhi islaamka waan akriy waan ku qancay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah waynu soo dhaweyneynaa laakiin inagu sidii muslimiinta ulama dha waynu soo dhaweyneynaa masaajidka inala joogo laakiin muslin maaha kol haddaanu qaangaar ahayn kol haddaanu qaangaadhin muslin ma laakiin isaga kuma odhanayno de baa tahay waynu soo dhaweyneynaa ilaa intuu ka qaangaaraya isagoo markaa ashahaadanaya sidaaduu u qaangaaray isagoo markaa dee ah shahaadadii iyo wada ayuu wuxuu noqonayaa axkaamtii muslimiinta usugnaanaysa laakiin inta ka horeysa waa ilmo yaroo ilmo yari hadalkiisu wax ka soo qaad male hadduu gaaloobana ma gaaloobi karo oo iminka kuweenan yaryare aan da qaangaarin hadday waxyaalo gaalnimo ah ku hadlaan ma gaaloobayaan inagii eh, xadkii dee ridada markaynu ka hadlayna inaynu ishaarnay ahayd waa inuu caaqil baaliga yahay qofka ridoobaya caaqil baaliga waa inuu yahay qof isqaangaadhna ah caaqilna ah oo aan waalayn marka ilmihii yaraa ma gaaloobi karo oo hadalkiisiibaan wax ka soo qaad lahayn saasoo kale islaamnimadiisiina iyadana waxba lagu dhisi maayo ilaa uu markaa qaangaadho faslu waman qatala qatiila ucطiya salabah axkaamtii jihaadku weli ku jiraayo wuxuu hi waman qatala qofkii dila qatiilan qof la dilay qof la dilay qofkii dila yani waa qof dila idan dibbuu qatiil ka noqonaya qatiil ma dili kartid qof la dilay ma dili kartide waaba la dilay kaase laakiin waxaa loo jeedaa qofkii qof dila marka af carabiga de inagu qof la dilay qof dila m af soomaali ma noqonayo markiiba waad ka boodeysa waa maxay baad leedahay laakiin af carabiga wuxuu leeyahay wax bictibaari ma sayakuunu la yidhaahdo iyo wax bictibaari ma kaana la yidhahdo iyo oo balaaqada lagu dhigto markaa qatiilan ka noqday qatiile markii la dilayay qatiil muu ahayn ucطiya waxaa la siinayaa salabahu xamaantiisii ama wixii uu markaa wixii laga furay salabku waa waxaan qofkii markii la dila lagala baxayo dharkiisii iyo lacagihii uu jeebka ku sitay iyo daabadii uu fuushanaa faraskii iyo wixii lamidka ahaa iyo hubkii uu sitay iyo waxaan lagala baxaye laga furay laga furtay waxa qaadanaya ninkii dilay ninkii nin gaala dilaa markii jihaadka lagu jiro kii gaal dilaa salabkiisuu leeyahay xamaantiisa iyo waxyaalaha laga qaatay lagala baxay isaga ayaa iska yeelanaya waay oo markaa haniimadii laguma darayo wey haniimadii la qaybinayo lagu dari maayo oo haddii nin weliba kii uu dilay wixii watay kala baxo maxaa haniimo noqonaya baad isweydiin karaysa nin weliba kii uu dilay hadduu la baxo maxaa eh, maxaa haniime ah dee haniimadu siyaabo badan bay ku timaadaa hadii leeb las qof dilayba la garanaynin wixii laga qaadaa waa haniimo wixii ay ka yaaceen oo dhani lasoo ururiyey iyaguna waa haniimo waxyaalaha kalea haniimada noqonaya laakiin kii aad dishay wixii aad kala baxdo adiga iskale waman qatala qatiilan qofkii qof dila gaal ah jihaadkii marka lagu jiro ucطiya salabahu wixii ninkaa laga saare lagala baxo isaga ayaa iskale wtuqsamu اlghaniimatu bacda dalika markii salabkii haddaba dadkii mustaxiqiinta ahaye salabka xaq u lahaa la siiyo haniimadii wixii gaalada laga qabsada ee soo haray yaa la qaybinayaa marka waxaa la qaybinayaa waa marka salabkii la bixiyo ee ninkii lahaa la siiyo wixii soo haray ee khanaaimtii kale lasoo wariyey gaaladu ay ka yaaceen iyo wixii laga qabsaday iyo dadkii laga qabtay ee maxaabiista ahaa iyo ahaa waxaasaa haniimadii noqonaya oo watuqsamu اlghaniimatu bacda dalika ay bacda salabi weeyi salabka dabadii haniimadii waxaa loo qaybin calaa khamsati akhmaasin shan khumus shan qori gebigeed inta laysku wada daro ayaa shan qori oo isleeg laga dhigi fa yucطaa waxaa la siin arbacatu akhmaasihaa afar khumus afar qori liman shahida alwaqcata ciddii dagaalka xaadirtay ciddii dagaalka xaadirtay baa lasi markii shan qori laga dhigo shan meeloodoo isleeg marka haniimadii laga dhigo afar ka mida ciidankaa le ciidankan dagaalamayey markaa waa aya ciidanki waa qof kasta oo dagaalku intii uu socday joogay biniyat alqitaal isagoo niyadu meesha ku yimid inuu jihaado ay tahay meeshaa ku baxaya kuwii iyagu aan jihaadayna iskala socday ama alaabta waday ama siday ama ganacsatada aha qaar iska ganacsato oo iyagu waxaa jira maalan halkaa dagaalu ka socdo un iyagu inay wax ka iibiyaan ku tala gashan oo suuq halkaa iyagu maaratay suuqun meeshaa u arkay kuwaas waba kuma laha muslimiin ba noqdaan waxba kuma laha haniimadii ciddan waqcadii iyo dagaalka timid waa inay biniyat alqitaal ku timid niyo dagaal sidoo kale kii aan niyo dagaal ku iman laakiin dagaalamay isna waa la siinaya marka hore hadduu doona ganacsada baa iska ahaado ama qof lasoo kiraystayoo alaab iyo wax ilaalinaya iska noqdo hadduu laakiin jihaadkii galuu jihaado waa lagu darayaa hanaaimtii uu ka qaybgelaya kii maaragtay niyo dagaal ku yimid ama ha dagaalama ama yaanu dagaalamine isagana waa la siinaya fa yucaa la siin arbacatu akhmaasihaa afar khumus waa afar qoriye liman shahida alwaqca dagaalka iyo dhacdada iyo macrakada timid ee xaadirta ee maarata waxa weeyaan joogtay meeshaa ku baxay marka qofkii iska yimid goor haniimadiiba lasoo ururiyeyoo uun meesha yimid oo la qaybinayo yimid kaasi waxba kuma laha wayucaa haddaba waxaa la siin lilfarisi ninkii fariska ahaa faraska ku dagaalamayey kii faraska ku dagaalamayey alaaatu ashumin saddex qori la siin waliraajili kii lugaynayana sahmun waaxid hal qori la siin markii aar afar qori baynu aniimadii qaybinay afar qori baynu markaa isku daraynaa hal qori baynu gaar u saaraynaa afartii kale waynu isku daraynaa kolka afartaa la ysku daro yaa waxaa la samaynayaa ciidankiibaa la tirinaya ciidankii marka la tiriyo intuu yahay la ogaado tiradoodii la helo ninkii faraska ku dagaalamayey saddex nin baa la xisaabinaya kii faraska ku dagaalamay saddex baa laga dhigaya ninkii lugaynayey isagu iska lugaynayey ama awr ku dagaalamayey ama dameer fuushanaa isla halkii un kuwaas waa wada xukunuun iyagana waxaa laga soo qaadi hal qof deetana tiradiibaa deetana sidaa haddana loo ogaano markaasaa deetana la xisaabin oo markaa loo qaybin tiradii guud iyadoo qofkii faraska fuushanaa saddex la xisaabiyey ayaa laysku wada dari tirada guud markaa intay noqoto ayaa markaa dib xoolihii khumuskiiya gaarba hal qori baynu gaar u saarno kaasi isagoo iska oolaya laakiin intii kaleynu isku darnay ayaynu haddana tiradii guud u qaybinayna deetana kii markaa faraska fushanaa saddex nin baynu ka dhignao saddex qori baynu siinaynaa kii lugeynayeyna hal qori baynu siinayna waktigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam laakiin iminka dee farasna uguma dagaalamo waxaa lagu dagaalamaya dabaabada iyo tignika iyo cirka markaa waa laga adii ijtihaaday iminka in la yidhaha malaha kuwa cirka ayaa malaha halkii faraska gelaye iyaga uun eh, ha loo badiya sooma malaha saasay dee noqonaysa lakin waa ijtihaad bay u baahan tahay culamada mucaasiriinta ee darajatul-ijtihaad gaadhay inay markaa dee ka fadwoodaanoo ay ijtihaadaan bay noqonaysaa maanta waxa weeye wixii lagu dagaalamayay waa dabaabada iyo baybay iyo waxyaalaha ayna maaratay waxa weye ticnica kale iyo iyo diyaarada weey markaa waxaan u malaynayaa halkii faraska diyaaradaasunbaa buuxinaysa ya diyaaradihiina imika tiina imika dadkii waa lagala hadhayba taasina waa kasii dartay iyaduna taasi iyadu alxamdulilah iyadu uh, ijtihaadkii waa naga fududaysayo dee iyadu diyaaradda waba lama siinaye taasi iyadu hawsheedu way fududda laakiin haddii maaragtay diyaaradihii kale ee dee la saaraa kuwaasaa markaa u baahan ijtihaad mucaasira bal hadda iyagii iyo dadkii afenteriga ahaa ama tignikada dhulka saaraa ma la kala fadilaya mise lama kala fadilayo wayucطaa lifarisi alaaatu ashumin b wayucطaa lilfarisi alaaatu ashumin saddex baa markaa saddex qori baa la siinoo saddex baa la xisaabin markaa saddex qori markaynu leenahay ha u fahmin markii aynu haniimadii shan qori u qaybin afar qoribaa ayaa la siinayaa mujaahidiinta afartii qori saddex ka ah, ninka faraska fushan la siinaya wixiiba dhamaystayabaad markaa siin haddaad saa moodo ee afartii dib baa la ysugu darayoo tiradii guud baa haddana loo kala qaybinaya markaasaa deetana saddex la siinayaa kan waliraajili kii lugeynayeyna sahmun waaxid hal qori baa la siin walaa yushamu qori dhammaystiran la siin maayo ilaa liman qof mooyaane istakmalat fiihi ay ku dhammaystirantay khamsu sharaad shan shuruudood shan shardi qofkii laga wada helay ayuunbaa qori dhammaystiran helaya maay hartaasi hantaasi o alislaam waa inuu horta muslim yahay maaa ku baxay mid gaaloo ina caawinaya hadduu jiro oo jihaadka dhinaceena kaga jiray oo ina caawinaya hadduu jiro hadhow marka haniimadii la qaybinayo isaga qori lama siinayo lamana adinayo waynu arki doona wlbuluuq qaangaar baa isaguna shardia inankii aan qaangaarka ahayn inala dagaalamay dagaalka inala galay hadduu doono muxuu ahaaye gumaadayba gaalada isaguna de waxa weeyaan nin buuxa ma aha oo qori dhammaystiran ma qaadanayo walcaqlu garaadki qofkii waallaa haba inala dagaalame hadduu doono haynala dagaal galabe laakiin haddana qori dhammaystiran ma qaadanayo walxuriyatu xornimadii addoonkii qori dhammaystiran qaadan maayo wadukuuratu labnimadii oo qofkii dumar ahayd hadday dagaalanto qori dhamaystiran ma qaadanayo maxaa la samaynayaa marka fain ikhtala sharu hantaa shardi haddii mid kamida laga waayo qofkii muslim baanu ahayn maqaangaar baanu ahayn ama waaba qof waala ama waa addoon ama waa gabadh fain ikhtala sharu min dalika haddii uu meesha ka baxo hal shardi oo shantaa kamidii rudika lahu waa loo qariiraya walam yusham lahu laakiin la siin maayo qori dhamaystir markaa radkigu sidiisa waa alcaaa اqaliil bay ihahdaan waa qariidh in wax loo qariiro iya waxaa la yidhaahdaa radki af carabi marka waxaa loo jeedaa xoogaa baa laga siinayaa xoolihii laakiin qori dhammaystiran lama siinayo qorigii dhammaystirnaa wax ka yar baa la siinaya markii markaa radkigii de iyaga gooni loo saaro ayaa intii kale markaa la qaybinaya maxaa weli inoo dhiman ya hal qoriyaynu gaar u dhignay baa jiray hal qoriyaynu gaar u dhignay ayaa jiray wuxuu yihi wayuqsamu اlkhumusu khumuskii harhsanaayanu goonida u dhignay oo qorigii harhsanaaya ilan afarun baynu ciidankii u qaybinay qorigaa waxaa loo qaybin calaa khamsati ashumin shan qori baa isagana loo sii kala jebin qaybtii harhsanaydee markaynu shan u qaybinay qorigii halay ahaa qorigaasaa markii isagana loo yimaado waa la qaybinayaa isagana shan meelood baa loo qaybinayaa oo isleeg sahmun hal qori lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wala alih wasalam rasuulka ilaahay baa leh dee rasuulka ilaahay maanta ma noolo oo inalama jooge maxaa la yeelayaa yusrafu bacdahu nabiga calayhi sala slam intii uu dhintay kadib waxaa lagu bixinayaa lilmasaalix danta guud sahmigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dan guud buu noqonayaa oo danta guud yaa lagu bixinaya bankigaa lagu shubaya wa sahmun hal qorina lidawi qurba qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa yeelanaysa wa hum waxa weeye qaraabada nebigu banuu haashimin wa banulmualib waa labadii reer ee aynu zakada ka soo xarinay ee aynu sakada ma qaadanayaan halkana laga siinaya iyaga oo qorigaasay ku yeelanayaan khubuskii ayay hal qori ku yeelanayaan reer bani haashim ibni cabdimanaaf iyo reer bani mualib ibni cabdimanaaf wa sahmun lilyataama hal qorina waxaa iskale agoonta muslimiinta agoomahooda ya iskale wa sahmun hal qorina lilmasaakiin dadka baahan baa wa sahmun hal qorina liabnaa'i sabiil dadka musaafiriinta ah ee socotada ah ee sahayla-aanta jooga iyaa iskale shantaa ayaa khumuskii hadhayna loo kala qaybinaya faslun wa yuqsamu maalu lfayi calaa khamsatin wa yuqsamu waxaa loo qaybin maalulfayi xoolihii fayga faygu muxuu ahaa faygu waxa weeye faaya fi ubaa laga keenay af carabi ahaanoo faaa wuu soo noqday wey fay markaa waa wixii soo noqday hadhka fay ibaa la yidhaahda waa marka uu hadh galabeed yahay gelinka dambe hadhkiisa ayaa fay la yidhaahdaa ilan gelinkii hore harhku xaguu jiraa ya gelinka hore harhku xaguu jiraa galbeed soo ma cadaadii baa aggan ka soo ba galbeed buu jiraa gelinka hore gelinka dambena wuu noqona xaggan u laabanaya soo dhinacan kale u noqonaya markaa fay baa la uu noqday xaggan kale u tegi markaa fay wax soo noqday haddaba waxaa loola jeedaa halkan xoolihii gaaladu dagaal la ka yaaceen wixii aynu gaalada ka helno dagaal la-aan lala dagaalamin ama waa la yar cabsi geliyey uun markaasuun bay qaxeen nu soo gurnay wiii iyo dhulkii ay ka tegeen iyo guryihii iyo wiii fay baa la odhanaya iyo jizyada ay noo soo socotaynu arki doonno oo cashuurtii gaalada laga qaadaye cashuurtaasina waa xoolo gaaladii ka yimid laakiin aan dagaal lagu helin wax kastoo gaalada aynu ka qaadno oo aan dagaal ku iman baa waxaa la yidhaahdaa fay waxaa kaloo fay la odhanayaa kii murtadka ahaa aynu dilay xoolihii maarata w oole markaa haystay iyaguna fayganay gelayaan wayuqsamu haddaba waa la qaybin maalu fayi xoolihii fayga ahaa ee aan haniimada ahayn iyaga laftoodana calaa khamsatin shan qori baa laga dhigaya yusrafu khumusuhu hal khumus hal qorioo ka mida waxaa lagu bixin calaa man yusrafu calayhim khumusu lghaniima khumuskii haniimada qorigii haniimada ee shanaad aynoo aynu dadkii loo qaybinayeybaa hal qorioo kanana loo qaybin kuwaas maxay ahaayeen masaalixdii waa sahmigii nebiga sahmigii dawil qurbaha sahmigii masaakiinta kii agoomaha iyo kii ibnu sabiilka hal qori shantaa qolaa loo qaybin maxaa soo afar qori oo kale wa yucطaa waxaa la siin arbacatu akhmaasiha afarta khumus ee soo haray akhmaasiha markaa damiirkaas muanafka ah malaha haniimadii sheekhu dee sii xasuustaayo markaasuu akhmaasiha yidhi faygu waa mudakaro waxaa la odhanaya arbacatu akhmaasihi wuu saay inkastoo nusakda qaarkood bay ku qorantahay la yidhi arbacatu akhmaasihi saas wey yani afcalabi ahaan bay saasi saxta fayga afartiisa khumusee kale waxaa loo yeeli oo la siini lilmuqaatila askarta ciidanka dowladda muslimiinta dowladdan islaamka ah ciidankeeda muqaatiladu ma aha dadkan caadiga dagaalami karaya maaha waa dadkii ciidanka ahaa ee markooda horeba dee ay markaa waxa weeye ahaa ciidankii qalabka siday ee jihaadka loogu talagalay inay waddanka difaacaan dhulka islaamka inay difaacaan raggii loogu talagalay ee ciidanka ahaa ee jeyshka ahaa kuwaa ayaa afarta khumusee kale la siinaya oo sidii markaa waxa loo qaybinayaayo la eegayaa dan maarata baahidooda iyo mid waliba caruurta uu maaragtay waxa weeyaan biilo iyo inta ku filan baa la eegaya markaasa mid walba in ku filan la siinaya hadday markaa wax ka soo harhaan ciidankii markii loo qaybiyey hadday wax soo harhaan wa fii masaalix اlmuslimiin wixii soo haray waxaa lagu bixin masaalixdii muslimiinta dan guud bay iska noqonayaano dantii muslimiinta iyaa wixii soo haray lagu bixinaya faslu wa sharaa'iطu wujuubi اljizyati kamsu khamsu khisaal halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu jizyadii jizyadu waxa weeyi waa cashuurta laga qaadayo gaalada inagu dhex nool aynuu ogolaanay inay iskala keen joogaan warigood oy halkeena iskaga noolaadaan lacagtaana iska bixiyaan dadka aynuu ogolaanay ee inala joogaya kuwa ayaa markaa jizye laga qaadaa waa cashuur shuruudahan soo socotale wuxuu yihi wa sharaa'iu wujuubi اljizyati jizyadaa iyo cashuurtaa gaalada laga qaadayo shuruudaha ay ku waajibtaa khamsu khisaalin waa shan arimood kow albuluuq gaalku waa inuu qaangaar yahay kii ka qaadi waayo ma shaqaysanayo de ilmo yar inta badan waxaaba markaa dakhli ma laha walcaqlu waa inuu miyir qabo gaalkii waa laa waxba ka qaadi mayno walxuriyatu waa inuu xor yahay hadduu addoon yahay gaalku de kaasi u mashquulsan yaho sayidkiisiba ku shaqaysanaye isagana waxba kama qaadayo oo xataa sayidkiisa ma odhanayno ka bixi addoonkaaga wadukuuratu lab inuu yahay dumarkii waxba la weydiin maayo dumarkii gaalada iyagana waxba laga qaadi maayo shardiga shanaad waa an yakuuna min ahli اkitaab waa inuu yahay ahlu kitaab yahuud ama kirista aw miman lahu shubhatu kitaab haddii aanu labadaa ka ahayn waa inuu yahay wax kitaab u eg cid leh labadaasi kitaab bay leeyihiin oo de yahuudduna towraadii bay ha qalloocyaan oo ha qaldaan laakiin de asal ahaan diintoodu towraad bay ka soo jeedaa kuwan nasaarada ama kiristankana injiil bay ka soo jeedaa wixii aan labadaa ahayn waa inuu wax kitaab u eg haysto sida maalan qolyaha qaarkoodoo ka diin dhigta diintii suxuf ibraahim calayhi salaam nabiyulaahi ibraahim suxuftii la siiyey kuwa markaa u nisbo sheeganaya oo kale iyo kuwa markaa zabuurtii nabiyulaahi daawuud la siiyey u nisbo sheeganaya iyo wax noocaasa waa inay yihiinoo shubhatu kitaab ay leeyihiin majuustiina waa saasoo kale oo iyagana shubhatu kitaabkaa iyaa loogu xambaaraya iyagana sidaa markaa ahlu kitaabkaa loola dhaqmayaayo jizyadii waa laga qaadaya laakiin haddaanu qofku waxbaba intaa mid kamidaba ah aanu haysan uu sanab caabudaya ama d maarata waa weeye xidigaha mid caabudaya uu iska yahay ama aan diinba lahayn oo mulxid uu iska yahay kaasi isaga waxaa laleeyahy ama waad islaami ama nagu dhex noolaan maysid waa lagu dilaya oo isaga kama yeelayno fasaadkiisaa sii qariban marka isagu inala joogi maayo ama wuu islaamaya ama waa la dilaya kaa isaga wa aqalu ljizyati haddaba inta ugu yari dinaaru waa hal dinaar fii kuli xawlin sanad walba inuu iska bixiyo sanad walba hal dinaar waa inuu iska bixiyo kii shuruuddaa laga helay wax ka yari ma jiro dinaar lagama yarayn karo hal dinaar kooda baahani hal dinaar buu bixinaya inagii hore usoo qiyaasay dinaarku intuu noqonay wa yuukhadu waxaa laga qaaday min almutawasidi kii xaalad dhexe ku sugnaa ee wax iska yar haystay laakiin aan maaragtay taajirka wa min almuusiri kii hodanka ahaa ee wax fiican haysta ee lacaglayda ahaa arbacatu danaaniir afar diinaar iska bixi waxa weeyaan wanaagsan imaamku inuu markaa yara ama wax ka sii badan wey haddii laga sii badiyana dee waa sax waar adigu fiican haysaa toban diinaar iska bixi baa la odhanaya soo daadego ha soo daadego afar markaa ayaan loo dhaafin wayajuusu waxa bannaan an yashtarita alayhim inuu ku shardiyo imaamku markii heshiiska la gelayo ilan heshiis bay nagula joogayaan addiyaafata inay sooriyeeyaan ciddii socota ah ee innaga inaga mid ah fadlan iyadoo sooriyadaasi dheeri ka ah can miqdaari iljizya qadarkii cashuurta ay bixinayeen sooriye ka dheeriyana waa lagu waa lagu waajibinoo waa lagu shardiin karaayo waa la odhanayaa ciddii socota ee annaga ah muslimiinta ah ee kugu soo marta halka aad degan tahayna inaad sooriyeysa ayaa lagugu leeyahay oo aq leeyahay saddex maalmood waa laga saxiixay marka qofkii markaa waxa weeyaan muslimahee dee socota ee maraya xaq buu leey ku dego oo uu waxa weeyaan sooriyeeyo jizyadiina dheeri bay ka taho diinaarkii ama labadii diinaar ama afartii diinaar sidoodiibay u sugayeen wayatadamanu caqdu ljizyati heshiiska jizyadu wuxuu kaloo markaa waxa wey koobsanaya oo ku jiraya arbacata ashyaa afar arimood oo kale ko an yuaddu ljizi afar arimood ba ayaa koobsanaya ko an yuaddu ljizi inay horta dee cashuurtaa laba wa an tajriya calayhim axkaamu lislaam inay u hogaansamaan axkaamta islaamka axkaamta islamka ay ku socoto oo wixii ay geystaan hadday zinaystaan hadday waxadaan axkaamta islaamka lagu socodsiiyo wixii ay inuu xaaraan yahay oo arkayaan wey wixii ay inuu xaaraan yahay arka de kale dee inuu xalaal yahay u arkaan lagu xadayn maayo laakiin waa inay qarsadaan oy meelahooda gaarka ah ay ku cabbaan laakiin hadday nala soo maarata waxa weyaan bannaanka usoo bixiyaan waynu idbinaynaa laakiin iyaga xadkii khamriga lagu qaadi maayo mar hadday xalaal u arkayaan wa an laa yadkuruu waa ku sheegin diin alislaam diinta islaamka ilaa bikhayr wax fiican mooyaane wax kale diinta islaamka inay aflagaadeeyaanna loo ogolaan maayo walaa yafcalu waa inaanay samaynin maa fiihi dararun cala muslimiin wax dhib ku ah muslimiinta sida inay basaasiin noqdaan oo kale gaalada muslimiinta u basaasay ama basaasiintu inay iyaga ku soo degaano saldhig u noqdaan wixii muslimiinta dhib ku ah iyadana laga yeeli maayo wayucrafuuna waxaa lagu garanayaa gaaladii waa inay muslimka ka socnaadaan maxay kaga socnaanayaan salaantii iyo marka waa inay muslimkii ka socnaadaan maxay kaga socnaanayaan bilubsi lkhiyaari inay xidhaan khiyaarka khiyaarku waa yani midab ka duwan dharka idhan dharkuu xidhan yahay ayuu halkaa wuxuu kaga tolayaa midab ka duwan ayuu halkaa kaga samaynaya layn baa lagaga samaynayaa waxa weeye midabka hadduu cadaan yahay maalan midab casaanahoo kale ayuu halkaa ku samaysanaya ku tolaya si loo garto inaanu ninkani muslin ahayn washaddi zunaari iyo inay markaa ay xidhaan dhexirka markaa waa zunaarku waa xadhig ay dhexda ku xidhan jireen qolyaha kiristaanka iyo wixii la midka inay markaa dhexirkaana xidhaanoo ay xadhiggaasi dhexda ku xidhaan lagu garanayo inaanay muslimiintii ahayn wa yumnacuuna waxa loo diidi min rukuubi اlkhayl ee fardaha fulaan dameeraha iyaha iska fulaan baa laakiin iyagu fardaha looma ogolo oo waxaa la xaqiijinayaa xataa yucطu اljizyata can yadin wahum saakiruun tii baa la xaqiijinayaayo way inay dulaysnaadaan baa laleeyaho farasku wuxuu keenayaa waxa weeyaan deqadarmaarata weyni iyo isla weyni iyo hawl buu keenaya nimankana inay dulaysnaadaan baa la doonaya markaa fardihii inay fulaanna waa loo diiday de maanta baabuurtaynu u diidan iyagii baa samaynaya marka haddaynu diidan inagii noo diidaan baa dhici karaysa soo ma oo